wslama tasliima kaiira allahuma wafiqna lima tuxibu watarda xadiiska sagaal iyo afartan waa can anasin radia allahu canhu qaala kaana bnun liabi talxata radia allahu canhu yashtakii anas ibnu maalik waxau yidhi kaana bnun wuxuu ahaa inan inankaasoo liabii talxata abii talxa u sugnaaday bimacnaa uu dhalay radia allaahu canhu allah raalliha ka noqdo abii talxee yashtakii mid xanuunsanayuu ahaa waa ilmo yar oo markaa waxaweye sabiyo carruura weeye oo marka abiitalxa wuxuu guursaday anas hooyadii ayuu qabay anas hooyadii oo ummu sulaym ah ayuu qabay markii horena waxa weeye uu abiitalxa u khidbeeyeyna abiitalxa markuu doonay marka ummu sulaym inuu guursado waxay tidhi waxaweye adigoo kale nin la diido ma tihid nin wanaagsan baa tahay ha yeeshee muslim ma tihida gaal baa tahay marka islaam haddaad islaamto meheraan islaamnimada ahayn aan kaa doonayaa ma jiro islaamnimada ii mehera islaamnimada ayaa ii mehera adigoo gaala isma guursan karno abi talxa waa islaamay meher labaad may weydiin meherkeedu wuxuu noqday islaamnimadaa ay shardisatay ayuu meherkeedii noqday sidiiba ku guursaday inan yar bay u dhashay wuxuu ahaa inan yaroo aad u qurux badan isaguna aad buu u jeclaa jacayl daran ayuu jeclaa inankaa yari wuxuu markaa yara kacaamay heerka ciyaartuu gaadhay inuu ciyaaro isagoo yar shimbir yaroo nuqayr loodhan jiray ayuu ku ciyaari jiray nebigu waa soo mari jiray calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu ku odhan jiray yaa abaa cumayr maa facala nuqayr inanka yar waa abaa cumayrka kunyuu ku magacaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu idhi abaa cumayrow shimbirkii nuqayr muxuu falay ya saasuu nebigu ku odhan jiray calayhi salaatu wasalaam xadiidka culammada qaarkood baa waxay ka qoreen yaa abaa cumayr maa facala nuqayr kitaab bay ka qoreenoo kun faa'iidiya faa'iday ka soo saareen addamaarta hadda waa alxadiis marka inankii yadhaa wuu xanuunsaday waa qisada uu hal xadiiskana sheegayey kaana bnun liabii talxata radia allaahu canhu yashtakii wuu cabanayey maahae wuu xanuunsanayaa loo jeedaayo ishtigaagu marka hore cabashada ha ahaadee waxaa laga tilmaamayaa xanuunka waayo caadatan waxaa la yaqaanaa qofku hadduu xanuunsado inuu cawdo marka maadaama markaysaa laazimka noocaasi uu iska dhacdo waxaa loo jeedaa malzuumkii baa loo jeeda laga kinaayoonaya min baabi itlaaqi allaazim wa iraadati almalzuum yashtakii mid xanuunsanayuu ahaayoo fakharaja waa baxay abuu talxata abuu talxa baxay zayd bnu sahlin baa laodhan jiray alansaari faqubida sabiyu ilmihii baa la qabtay bimacnaa wuu dhintay abiitalxoo maqan oo guriga joogin baa ilmihii yara naf baxay falammaa rajaca markuu soo noqday abuu talxata meel fogna ma jirine dee magaalada markaa ayuu qabtay iyo xaggii masjidka nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo nebiga inuu u tago markuu ka soo laabtay abuu talxa radia allaahu canhu qaala wuxuu idhi maa facala bnii muxuu falay inankaygii qaalat waxay tidhi ummu sulaymin ummu sulaym waxay tidhi wa hiya ummu sabiyi waa ilmaha yar hooyadii weeyaane huwa askanu maakaan jumladan wahiya ummu sabiyi waa jumla muctaridah waxay soo kala dhex gashay qawlkii iyo maquulkii bay soo kala dhex gashay qaaladii iyo maquulkeedii bay soo kala dhex gashay huwa askanu maa kaan ay askanu akwaani xaalaadkiisii uu ku sugnaa waa tu ugu xasilloonida badnaa weeyi waa hadal tawriyo cajiiba ah. ya ilmiyara waa dhinta bimacnaa xaalaadkiisii markuu ugu xasiloonida badnaa buu ku sugan yahay ila qofku hadduu dhinto dhaqdhaqaaq ma jira mogta waa markuu ugu xasilooni badan yahy wuxuu u fahmay aad buu u ladan yaho u caafimaad qabaa saasuu isagu u qaata markaasina waa sheegaysaa hadal sidiiyo sidaa u aqbalaya waxay rabtaa inuu sidan u fahmo ayay doonayse been inay sheegtana dooni mayso tawriyaa la yidhahdaa huwa askanuu maa kaana ay askanuu akwaani xaaladihiisii siduu ugu xasilloonida badnaa buu ku sugay faqarrabat ilayhi alcashaa'a waxay u dhowaysay cuntadii cashadii bay u dhowaysay fatacashaa waa casheeyey cashadii buu cunay umma asaaba minha dabeedna waa u tego waa asiibay yacani waa jimaacay falammaa faraqa markuu ka faaruqay qaalat waxay tihi waaruu sabiya ilmaha sabiga sabigaa orda soo qariyo oo soo aasa ilmaha sabiga ah soo qariyooo yacni ciidda ku soo qariyo soo aasa falammaa asbaxa markuu waa beriistay abuu talxata abuu talxa waa beriistay ataa waa u yimi rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay buu u tegey bimacnaa aaday oo gaadhay fa akhbarahu waa uga warramay fa qaala wuxuu nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam nebigu wuxuu yidhi acarrastum alleyla yacni xalay yacni markaa galma ma samayseen yacni maysu tagteen yacni cursiga asal ahaan yacni waxaa la yidhaahdaa yani arooska nusakha qaar waxay u dabdinayaan acrastum qaarna acarastum marka icraas iyo tacriis bay kala yihiin macna ahaanna isku mid un baa loo jeedaa nusaka qaarna sidan nusakha qaarna sidan marka maadaama aroosku marka uu sababaayo tegitaanka marka uu sababo ayaa waxaa laga kinaayoonayaa tegitaanka laftiisi acarastum alleylata xalay yacni maysu isu tagteenoo galma ma samayseen acrastum marka la yidhaahdo waxay noqonaysaa hamsadii hamsatulistifaamku marka inay xadfan tahay acrastum may markaa noqonaysa laakiin acarrastum markay tacriiska tahay hamsadii way joogtaa oo tan joogtaa waxay tahay hamsatulistifaamki acarrastum alleylata xalay maysu tagteen qaala wuxuu yidhi abuu talxa nacam qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam allaahumma allaahow baarik lahumaa u barakee bimacnaa habeenkooda ama tegitaankooda ay isu tageen ilaah u barakeeyo barake geli fa waladat ghulaaman habeenkii ilmo calool galay ilmihii waxay sidaba ilmihii baa dhashay fa waladat waxay dhashay ghulaaman wiil bay dhashay wiil ayay dhashay wiilku habeenkaasu calool gala fa qaala lii abuu talxa anas baa wuxuu odhanayaa abuu talxa wuxuu igu yidhi ixmilhu qaad inankan xataa taatiya bihi ilaa aad ula tegayso o u geynayso annabiya sala allahu alayh wasalam nebiga aad u geynayso wa bacasat macahu waxay hooyadayna markaa ilmaha la soo dirtay oo ku soo dartay bitamaraatin xabbado timir ah anas waa qaaday nebigiibuu u geeyey calayhi salaatu wasalaam fa qaala markaasuu nebigu wuxuuhi calayhi salaatu wasalaam amacahu shay wax ma weheliyaan yacni wax markaa eh, afka loo geliyo ama loogu taxniikiyo ma weheliyaanoo sidaan qaala wuxuu yidhi anas nacam haa tamaraatun waxa weheliya xabbado timira xabbado timira ayaa weheliya fa akhadahaa xabadihii timirta ahayd buu nebigu calayhi salaatu wasalaam qaaday oo fa madaqahaa dabeedna waa calaaliyey timirtii ayuu nebigu u calaaliyey afkiisa ku calaaliyey uma akhadahaa dabeedna xabadihii timirtaa waa qaado min fiihi afkiisa ayuu nebigu ka soo saaray oo ka soo qaaday oo fa jacalahaa wuxuu ka yeelay fii sabiyi ilmaha sabiga ah afkiisa gudihiisu ka yeelaa maxaa la samaynayaa yacnii timirtii oo calaashan baa inta la soo qaado dhalxanagga loogu dhejinayaa markaasaa dabeedna markaysa waxaa marba dee macaankii wax u raacayaan yacni marka usaa u liqaya afka sabiga ayuu markaa waxawa geliyoo ka dhex yeelay suma xannakahu dabeedna waa ku taxniikiyoo dhalxanaggu ugu dhejiyey wa sammaahu wuxuu ku magacaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdallaahi cabdallah buu ku magacaabay muttafaqun calayhi xadiiska waa laysku waafaqsanyaen bukhariiyo muslim baa labadua soo wariyeen wa fii riwaayati albukhaariy riwaayada bukhaari waxaa ku sugnaa qaala ibnu cuyaynata ibnu cuyayna wuxuu yidhi faqaala rajulu min alansaari wuxuu yidhi nin ansaarta ka midi fara'aytu tiscata awlaadin kulluhum qad qara'a alqur'aan waxaan arkay buu idhi tiscata sagaal carruuraan arkay buuhi oo kulluhum dhammaantood qad qara'a alqur'aana qur'aanka ay akhriyeen waxaa loo jeedaa ay dhammeeyeen sida riwaayadka qaarkood ku soo aroortay qaraa laga tilmaamayo khatama alqur'aan qur'aanka ay khatimeen yacnii wuxuu u jeedaa min awlaadi cabdillaahi almawluud yacni ubadkii marka waxa inankaa eh, wakhtigaa dhashay ee cabdullaahi la odhan jiray ubadkiisii ah sagaal kuba isagaa dhalay cabdullahi bay ka farcameen marka barakadii nebigu sala allahu aleyh wasallam ugu duceeyey waa ka muuqata ninkan ansaarta ka midana waxaa la laodhan jiray cabaayatu ibnu rifaaca la odhan jiray wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay maata bnun waxaa dhintay inan inankaasoo liabi talxata abii talxa u sugnaaday min ummi sulaymin ummu sulaym ay u dhashay ummu sulaym xaggeeda ayuu ilmahaasi ka ahaadoo ummu sulaym baa u dhashay fa qaalat waxay tidhi liahliha ehelkeedii waxay ku tidhi laa tuxaddisuu abaa talxata bibnihi markuu inankii dhintay ayay waxay tidhi laa tuxadisuu ha uga warramina abaadalxata abaadalxa ha uga warramina bibnihi inankiisii ay bimowti ibnih inankiisii inuu dhintay ha uga warramina ha u sheegina xataa akuuna ana uxadisuhu ilaa aan noqdo anigu ka uga warramaye ugu horreeye ilaa aan noqdo cid iga horaan sheegtay yaynay jirin yaa waxbay damacsantahay fa jaa'a waxaa yimi abutalxa yimi fa qarrabat ilayhi cashaa'an waxay u dhowaysay cashay cashadii bay u dhowaysay fa akala waa cunay wa shariba waa cabbay uma tasannacat lahu dabeedna waa isu qurxisay axsana maa kaanat tasannacu qabla dalik yacnii sida ugu wanaagga badan si ay isugu qurxiso wakhtigaa ka hor sida ugu wanaagga badan ayay isugu qurxisay fa waqaca biha waa ku dhacay waa u tegey falammaa an ra'at markay aragtay annahu qad shabica inuu dhergey abuu talxa wa asaaba minha iyadana u tegey oo asiibay yacnaa u galmooday qaalat waxay tii yaa abaa dalxata abaa dalxow ara'ayta waxaad ka warrantaa low anna qawman haddii qolo acaaruu ay toobalcaaraysiiyaan caariyatahum yacni caariyadooda toobal yacni waxyaalaha markaa wax iyagu ay leeyihiin hadday caariyaysiiyaan oo toobalcaaro u bixiyaan ahla beytin qolo guri u saaxiiba hadday toobalcaaro ugu dhiibaan oo fa talabuu haddana ay ka dalbadaan oo ka doonaan caariyatahum waxay markaa ammaanaysiiyeen oo u dhiibeen yaa alahum an yamnacuuhum qoladii toobalcaaraha qaadatay ma leeyihiinoo ma u bannaantay inay u diidaan ma ydhahan idin siin mayna naga tagaan qaala laa wuxuu uhi maya yaa maya riwaayadka qaarkood waxay ku darayaan inuu marka uu yidhi uma diidi karaanoo alcaariyatu muaddaa ya alcaariyatu mu'addaatun liahliha caariyada waxaa loo celiya ehelkeeda ayaa loo gudaa fa qaalat waxay tihi faxtasib ibnaka inankaaga sidaa xisaabso oo sidaa u niyeyso riwaayaadka qaarkood waxay ku darayaan inankaagii ilaahay baa caariye inoogu dhiibay iminkana isagaa qaatay qaala faqadiba qaala wuxuu idhi anas faqadiba waa cadhooday abu talxa oo wuxuu ka cadhoonayaa inuu markii hore ay u sheegi weydey dabeedna iyadoo maydu u yaallo uu markaa howlaha kale iska galay yaa yacani weye galma iyo wax kale iyo markaa umuuraha ku mashquulay suma qaala dabeedna wuxuu idhi taraktinii waad i daysay xataa idaa taladaqtu ilaa wakhtigii aan markaa waxaweeye ku wasakoobayey ama ku wasaladoobayey yacni wuxuu ka soo qaadayaa galmadii iyo xadaskeedii kaannahu inay taladuqoo kale ka dhigantay taraktinii waad ii daysay xataa idaa taladaqtu ilama iyo wakhtigii idaadu waxa weeye markaa waxaa laga tilmaamaya un hadda markaa in e, looga jeedo uun wakhtigon laga tilmaamayo ee macno sharti aanu ku jirin ilaa wakhtigii aan ku wasakoobayey laga gaadhayo uma akhbartinii dabeedna waxaad iiga warrantay bibnii ay bimowti ibnii inankayga inuu dhintaad iiga warrantay min baabi xadfi lmudaaf fainalaqa waa tegey xataa ataa rasuula allaahi sala allahu alayh wasalam ilaa rasuulki ilaahay uu u tegay oo gaadhay fa akhbarahu waa uga warramay bima kaana wixii dhacay buu uga warramay kaanadu waa taama ah. fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam markaasaa rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam baaraka allaahu fii leylatikumaa ilaahay ha barakeeyo habeenkiinna gudihiisa yacni wixii dhacay haydin barakeeyo yacni galmadaas ilaahay barake ha idiin geliyo waa duco qaala wuxuu idhi anas fa xamalat ummu sulaym waa qaaday ummu sulaym waa anas hooyadii yacnii wuxuu yidhi anas fa xamalat way qaaddo bimacnaa way uuraysatay qaala wuxuu yidhi anas wa kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa fii safarin mid socdaal ku sugan ama safar ku sugan wa hiya macahu wuxuu safarkaa ku sugnaa walxaal hiya ummu sulaym oo anas hooyadii ahi macahu nebiga calayhi salaatu wasalaam la jirkiisa ay ahaatoo la socotay oo abu talxa iyo ummu sulaymba yacni nebiga waa raaceen oo waa la socdeen wa kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahayna wuxuu ahaan jiray idaa ata almadiinata hadduu madiinada yimaado almadiina yimaado madiinatu rasuuli min safarin safarna ka yimaado laa yatruquhaa midaan ku soo guurayn turuuqan guurays midaan ku soo guuraynoo habeen soo gelin ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam caadadiisu ahayd duruuqu waa guuraha waa in habeen markaa meesha gudoodi lagu yimaado gudoodi lagu yimaado fa way u soo dhowaadeen min almadiinati madiinay u soo dhowaadeen markaa meel madiine ku dhow ayay markaa waxaweeye markaa soo gaadheen fa darabahaa umu sulaym waxa garaacay oo ku qabtay almakhaadu fooshi baa qabatay sidkeediba waa joogaa haddana ghasawaadka nebiga sala allahu alay waslam intay raacdo ayay dadka u shaqayn jirtay ay caawin jirtay oo markaysa marka waxaan yani e, waraabin jirtay oo marka waxa weeye dadka e, dhaawacma ay wax ka xidhxidhi jirtay yani marka waxa weye hawlaha qaban jirtay fa darabaha almakhaadu waxa garaacay oo bimacnaa qabtay e, fooshi fooshi baa qabatay faxtubisa calayha abu talxa waxaa lagu xabisay korkeedii abu talxa yacnii ciidankii iyo dee rasuulkii iyo ciidankii la socday waa tageen zawjkeedii umu sulaym zawjkeedii oo abu talxaa baa ku hadhay waintalaqa rasuululahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahayna waa socday qaala wuxuu yidhi anas baa odhanayaa yaquulu abu talxata abu talxa wuxuu yidhi ilaahay buu markaa la hadlayaa oo yidhi innaka la taclamu allaahu adigu waad og tahay yaa rabbi rabbigayow annahu yucjibunii inuu markaa i cajab gelinayo bimacnaa aan jeclahay aan wanaajisanayo acjaba laba macno loo isticmaalaa acjabahu waa yaabgeliyey bimacnaa yaab buu u sababay waa macne macno labaad baa jira macno labaadna waa maxay wuu wanaajistay oo shay wanaagsan buu ku tiriyey waa laba macno kala duwan saas aawadeed waxa la yahay acjabanii wamaa acjabanii acjabanii hada alfata yacnii ilmahaasi inankaasi waa iyaabgeliyo waa igaga yaabiyey wama acjabanii ay wama istaxsantuhu mana wanaajisan waa laba macno oo isku liddi ah iska hor jeeda marka hadda waxaa looga jeedaa ti istixsaanka ahayd annahu yucjibunii inuu icajabinayo bimacnaa inaan wanaajisanayo an akhruja inaan baxo maca rasuulilahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay inaan la baxo idaa kharaja markuu baxo in saas aan jeclahay oo aan wanaajisanayo waad garanays wa adkhulaya inaan galo macahu rasuulka la jidhkiisana aan la galo idaa dakhala markuu galo rasuulku markuu baxayana inaan la baxo markuu soo gelayaan la soo galo inaan sidaa jeclahay oo wanaajisanayo shay wanaagsan inay tahay ku tirinayo ilaahayo waad ogtahay bimacnaa ha iga reebine inaan la galo rasuulka sala allahu aleyh wasalam magaalada madiina ilaahay ilaahayow ii qadar waqad ixtubistu waa lay xabisay bimaa tara waxaad aragtaa laygu xabiso nebigii laygaga reeba oo anigan cidlada ku hadhay nebigina magaaladii geliya taquulu waxay tidhi ummu sulaymin ummu sulaym yaa abaa talxa markuu sidaa ku ducaystay ila macno duca isaga dhacaysay waxyaalaha qaarkood baa ducadu marna waa tasriix marna tasriix ma aha ee siyaaqaa markaa laga garanayaa macno duca in loo jeeyo waxay tii ya abaa talxata abaa talxow maa ajidu aladii kuntu ajidu wixii aan markii hore helayay oo nabarkii fooshaa ah, hadda heli maayo waaba iga go'ayba nabarkii fooshu waaba iga go'ay intaliq soco inabad bay tidhi waxallo waxaan dareemaya hadda ma jiro faintalaqnaa waa soconnay wa darabaha almakhaadu fooshii waxay garaacday oo qabatay xiina qadimaa markay magaaladii madiine saa u soo galeen yaa markiibaa nabarkii fooshi u yimi fa waladat waxay dhashay ghulaaman wiil bay dhashay fa qaalat lii ummii waxay igu tidhi hooyaday waa ummu sulayme yaa anasu anasow laa yurdicuhu axadun xataa taqduwa bihi calaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam laa ilmahan ma nuujinayo axadun cidnaba nuujin mayso oo naas markaa la nuujinayaa ma jiro xataa taqduwa bihi ilaa aad kula kallahdo aad u geyso ilmaha calaa rasuulilahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahay aad kula kallahdo sala allahu alayh wasalam falammaa asbaxa ilmahan dee anas waa walaalo xagga hooyay ka walaal yihiin laakiin xagga aabbe waa kala aabbe waa kala aabbe laakiin wakhtiyada qaarkood anas wuxuu odhan jiray sida xadiis saxiixu muslim ku sugan aabbahay baa sidaa iyo sidaa sameeyey ama yidhi isagoo abutalxa u jeeda wuxuu nabigu odhanayaa aabbaha wuxuu leeyahay ixtiraam buu u leeyahaye dee isagu ma dhalin ee dee aabbihii oo kale inuu ka dhigan yahay yacni markaa ayuu ka tilmaamaya maadaama markaa carruurta walaalaha yihiin dee uu aabbe u yahay kaannahu inuu aabbihi yahay falammaa asbaxa markuu waa bariistay goorta hore waa habeen ixtamaltuhu waan qaaday ilmihii buu yidhi anasoo yar baa loo dhibayaa ilmihii yacni markaa xalay dhashay oo laleeyahay nebiga intaad u geyso yaa ha u soo taxniikiyo dee ha u soo duceeyo ixtamaltuu waa qaaday buu oo fandalaqtu bihi waan ula tegey ilaa rasuulilahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay baan ula tegey wa dakara tamaama alxadiis wuxuu sheegay dhammaadka xadiiska ayuu sheegay dhammaadkii xadiiskana saasuu ku sheegay xadiiskani wuxuu ka warramayaa abu talxa inan hore oo aad u jeclaa oo markaa waxaweye ka dhintay taasina waxay ka mid tahay dadka wanaagsan imtixaanka la imtixaanaya ka midtahy ubadka sakiirana dee waalidadooda u shafeeco qaadaan sida axaadiista ku soo aroortay masaa'ibta la doonaayo in lagu sabrana waa ka mid ilmihii markuu dhintay ummu sulaym waxba ma argagixin way sabirtay musiiba inay dhacdayba raadkeeda kama muuqan cuntadiiiyo cashadii bay u samaysay dabeedna waxay dadkiina ku tidhi aniga ilaan u sheego ha u sheegina markuu weydiiyeyna waxay ku tidhi markaa xaaladdu ku sugnaa hadda ugu xasilloonni badan yihi waana runteed tawriyaa la yidhahdaa waa hadal sida iyo sidaba aqbali karaa inuu qofku ku hadlo oo uu qofka maqlayana si u fahmaayo uu sida kalena u jeedo siduu qofkana u fahmayo mooyaane sida kale ayuu u jeedaa tawriyadana in la isticmaali karo culammadu waa qabaan laakiin waxay yidhaahdeen xaalad keensanaysa hadday jirto ayaa markaas tawriyada in la isticmaalaa tahay hadalkao dhan tawriya in laga dhiga maaha haddii wax kallifaya aanu jirin oo cudurdaar keensanaya aanu jirin tawriyada waa inuu qofku isticmaalin ee si cad waa inu ku hadlaa laakiin haddii marka waxa weeye cudurdaar keensanayaa jiro tawriyadii waa isticmaali karaa laakiin xaq markaa qof muslimi leeyahay waa inuu ku duudsiin yacni markaa tawriyada ama wax la mida aanu tacaddi ku samayn wakhtiga markaa daruura kalifaysana dee waa markaysaa ishkaalba male inay bannaanta ya nooca tawriyada waxaa ka mid a sheikhii markaa la odhan jiray ibnujawzi ayaa meel lagu badan yahay oo shiica iyo sunnaba joogto ayay weydiiyeenoo ku yidhaahdeen uu wacdi badnaayo isagoo wax wacdinaaya culammadii wacaddaa buu ka mid ahaa ilaa la yidhahdo wacdigiisa khalaa'iq fara badan baa ku soo islaamay qaar baaba yidhahda markaysa markaa labaatan kun ayaa ku soo islaamay wacdiyadiis halkii baa markaa su'aal baa la weydiiyey abubakar iyo cali kee fadli badan wuxuu idhi afdaluhumaa man ibnatuhu taxtah labadooda ka fadliga badani waa ka inantiisu hoostiisa ay ku sugantay damaa'irtan xaggey u kala noqonayaan ibnatuhu ma ibnatu rasuuli baa taxtahu mise waxa weeye waa ibnatu abiibakrin ya yacani waxa weeye sida iyo sidaba waa aqbalaysa waxaa laga yaabaa qoloba sibay u fahamtay qoloba sibay u fahantay wakhtigii fitnatu khalqi alqur'aan dhacday ayaa markaysaga waa tii la imtixaanayey oo cidda markaysagaa sida ay xukuumaddu rabto yacnii oo nimankani ay u laqimeen muctasiladu cidda khilaafta waa la dhibaataynayey oo cuquubaad baa lagu samaynayay xadhig iyo garaac iyo wax la mida lagu samaynayey halkii baa markaysaga caalim culammadii ka mida lasoo qabto markaasa waxaa lagu yidhi ka warran qur'aanku ma makhluuq ba mise maaha markaasuu yidhi waxa weye qur'aanka iyo tawraad iyo injiil iyo zabuur iyo suxufu ibraahim shantaasiba waa makhluuq wuxuuna u qastayaa shanta farood laakiin waxaa loo fahmay inuu shanta kitaabba leeyahy waa makhluuq waa tawriyo tawriyo weeye qaar waxay u nisbeeyeen shaafici baa sidaa yidhi bay yidhahdeen laakiin shaafici kama sugna sababtu waxay tahay fitnatu khalqi alqur'aan goortii ay bilaabantay shaafici ma noolayn laba boqoliyo afartii buu shaafici dhintay fitnatu khalqi alqur'aanna laba boqoliyo siddeed iyo tobankii bay bilaabantay marka geerida shaafici way ka dambaysay fitnadan khalqu khalqulqur'aan waa ka dembaysay almuhim waxay tidhi siduu ku sugnaa xaalaadkiisii waa markuu ugu xasiloonida badnaa wuxuu u fahmay inankii caafimaadkiisi waaba fiicnaado oo aad bu u ladayn waxba muu eegin cashadii bay u dhowaysay wuu casheeyey way isu qurxisay waa ku dhacay markii waxa weeye intaasina ay dhacday dabadeed ayay markaa u sheegto markaana waxay ugu sheegtay inay tidhi haddii qolo caariye loo dhiibo yaa oo caariyadii laga doono inay diidaan miyay leeyihiin dee may buu buuhi dee inanku caariyuu inagu ahaayo waa laynoo dhiibo ciddii caariyada inoo dhibtaa naga qaatay marka wuxuu ka cadhoonaya marka waxay tahay yacni inay markii hore u sheegi weyduu ka cadhoonaya taasuu ka cadhoonaya iyo xaalaadku gala iyadoo mayd u yaallo inuu markaa hawlaha kale uu sameeyey taasuu ka cadhoonaya yaduna u saabtay taas ayuu ka cadhoonaya waxaa laga qaadanayaa sabirka ee ummu sulaym iyo inay sabir badnayd ayaa laga qaadanayaa qadarka ilaahay raalli ku ahayd yacni sabir badnaydoo ay ku sabirtay musiibadii markaysaa raadkeedii ayna ka muuqan waxaa laga qaadanayaa inay markaa waxa weeye istidhi bal haatan isagu tegiye bal in ciwad markaa khayr qaba ah markaysaa heshaan yacni waxaweye hawshaa kalena ha dhacdo ay istidhi taasna waxa weeye waa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa xikmadda markaysa marka ay sidaa ku samaysay dadkan ay tidhi ha u sheegina dabeedna marka waxa iyadu farsamada marka ugu dhici lahaa ay la timi waa ku tusinaysa markii dambena siday ula hadlayso xikmaddeeda waa ku tusinaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu u sheegay arrinka nebigu wuxuu u duceeyey in habeenkaa ilaahay u barakeeyo ya shaqada habeenkaa ay qabteen in ilaahay barake u geliyo ducadii nebiguna waa ka muuqato inan baa dhashay inankii nebiga calayhi salaatu wasalaam baa magac u bixiyey cabdullaahi baa loo bixiyey cabdullaahi wuxuu ka mid yahay magacyada wanaagsan buu ka mid yahay axabu ila allaahi cabdullahi wa cabduraxmaan nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam magacyada allah agtiisa waxaa loogu jecel yahay cabdullaahi iyo cabdiraxmaan baa loogu jecel yahay ya culammadu waxay dhahaan magacyada kale ee asmaada ilaahay loo idaafeeyey cabdi haddii magac kaleoo magacyada ilaahay ka mida loo idaafeeyana waa la mid bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood saasay yidhahdeen ama xadiiska la soo wariyey sheegaya yacni khayru lasmaa'i maa xummida wa magacyada waxa ugu wanaagsan wixii markaa la taxmiidiyo xamdi sheegaya sida axmed iyo maxmuud iyo muxamed iyo aw cubbid ama markaysa markaa cabdi marka waxa weeye ilaahay loo idaafaynaayo oo cabdi cabdullaahi iyo asmaada la midka ah kuwaasaa ugu fiican yacni xadiiska shaa sheegaya isagu markaa waxa ma sugna waxay yidhahaan culamadu asal ma leh laa asla lahu marka la yidhahdana badiba waxay culammadu u jeedaan wax sanada ma leh marmarna waxay u isticmaalaan asal saxiixa ma leh laakiin wejiga horea mashhuura wejiga hore ayaa mashhuura marka magaca uu bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noqday cabdullaahi inuu bixiyo waxaa laga qaadanayaa sida marka waxa weeye umu sulaym iyo iyo abu talxa labaduba siday nebiga u jeclaayeen ee nebiga ula bixi jireen ee waxa weeye markaa nebiga ula rafiiqi jireen oo iyadoo markaa qof dumara aynay haddana ka hadhi jirin ay raaci jirtay iyadoo marka waxa weeye sidkeedii go'ay oo markaysa markaa waxban ay yacni markaa culus tahay ayay nebiga la baxaysaa oo raacaysaa ya oo la safraysaa yacni waxa weeye siday nebiga u jeclaayeen ayaa laga qaadanayaa sida markan uu uga warwarayo abu talxa uu leeyahay yacni waxaan jeclaayo jeclaayoo cajabinayey inaan marka waxaweye nebiga lana baxo lana galo waxay ku tusinaysaa siduu ugu lamaanaa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo xaaladda xataa inuu kaga hadho inuu xooga karaahiyeysanayo aanu jeclay taasaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam in la aqbalay oo ilmihii wuxuu noqday ilmo mubaarak u noqdayoo yacni ubadkiisii waxa laga yeelay ubad wanaagsan baa laga yeelayoo yacni marka waxa waa tarmay tarantiisina weliba waxay noqotay ubad marka wanaagsan oo qur-aanka yaqaano oo qur-aankii bartay oo qur-aanka khatimay ayay markaa noqdeen ummu sulaym marka waxay tidhi markii ilmihii dhashay yacni waxba naas af loo gelin maayo ilaa nebiga loo geeyo calayhi salaatu wasalaam oo isagu u taxniikiyo timirna waa lagu daraa caadada saxaabadu saasay ahaydoo in marka waxa weeye eh, qofka dhasha la qaado nebiga loo geeyo calayhi salaatu wasalaam nebigu markaa timirta u calaaliyo oo timirta intuu u calaaliyo deedna afka u geliyo dharxanaga ugu dhajiyo si candhuufta nebigu sala allahu aleyh wasalam waxaa caloosha ilmaha tagaa waxa ugu horreeya ay noqoto candhuufta nebiga sala allahu aleyh wasalam xagga kalena wuxuu markaa ilmuhu dhadhamiyo in macaan ugu horreeyo ya yacani nooc tafaa'ula ku jira markaa taa lafteeda in macaan ugu horreeyo marka nooco tabriika ku sugan oo marka waxa barakayn ah ayaa markaysaga ku jirto markaysaga ku sugan Eh, oo waxa weeye nebigu markaa inuu u taxniikiya dee waxa weeye marka waxa ku sugan barakayn baa ku suganoo nebiga marka candhuuftiisu waa barako aasaartiisu waa barako marka ma looga qiyaasanayaa dadka kale ee saalixiinta salaaxa loo tuhmaayo mise loogama qiyaasanayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waa looga qiyaasanaya oo ciddii salaax loo filaayo yagana saa si la-eg way carruurta waa loo geynaya waa u taxniikinayaan yacanii culammada qaarkood baa saa iyadaa yidhi oo shuraxda axaadiista bacdi ka mid a sida waxa weeye markaa nawowi iyo ibnu xajar iyo yani markaa aasaarta caynkaasa saa waa ka sheegeen oo waa ka dariishadeen axaadiista saa tilmaamaysa laakiin bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen yani markaa lama samaynayo in markaa la yidhaahdo io oo bimacnaa candhuuftiisa in laga barakaysto taas markaa lama samaynayo tabarruka candhuuftiisa laga barakaysanayo qof aan rasuulka ahayn sala allahu aleyhi wasalam lama samaynayo waayo saxaabadu yacni dadka kale uma isticmaalin waa midda kale dee waxa weeye salaaxa laftiisii innagu hadda ma hubno dadkan aakhiru zamaanka jooga dee salaaxoodu waa male weeye ida kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaarata faliiqul axsibu kada wallahu xasiibu marka waa male wanaag markaynu ka aragno waxaynu malaynaynaa inuu wanaagsan yahay laakiin xaqiiqada ma ogin qalbigiisa waxa ku sugan ma ogin oo kama warqabno khaatimadiisa ma ogin yani nasi ilaa sheegay salaaxiisa ma jire maadaamay saas tahay qiyaaskii wuxuu noqonayaa qiyaasun maca alfaariq haddii uu markaysaa maqsuudka macaanka yahay in waxa weeye loo jilciyo oo loo markaysa markaa loogu dhajiyo oo aan tabarruga looga jeedine macaanka looga jeedo waxa calooshiisa taga timirtu inay ugu fiican tahay macaankeedii ta noocaasi waxay markaa yidhaahdeen dhibi kuma sugna laakiin tabarruga markaysaga laga barakaysanayo candhuuftiisa laga barakaysanayo taasi nebiga ay ku gaartay calayhi salaatu wasalaam in lagu kedsoomaana dhici karta qofkan laga barakaysanayo marka asaartiisa yani waxaana dhici karta isaga udhis inuu ku fitnoobo oo waxaweye iscajabiya suuragal ah oo waxaweye ammaantii wejigiisa laga ammaanayo way kasii daran tahay yani saxaabadu markaysa waxaan ciddii xataa alcasharatu almubasharuun biljanna oo salaaxoodii la hubay xataa markaysaa kamay barakaysanayn aasaartooda miday ka tabarrukayeen ma aha ama markaa ismarmarinayeen marka waxa aasaartoodii ismarmarinayeen ama ay ka barakaysanayeen saas aawoodee calaa kulli xaal taas lagama qaadanayo ayay culammada qaarkood yidhaahdeen laakiin timirnimada haddii laga eegaayo iyo macaankaas inay calooshiisa tagaan yacni taa laga eegaayo taasi waxba dhibi kuma sugnaa ayay markaa yidhaahdeen waa yahay xadiiska kontonaad wa can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulka ilaahay wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laysa shadiidu ninka adagii ma aha ninka adag ee xooggelii ma aha bisuraca ka legdinta badan ee aad wax u legda inama ashadiidu ninka darane adagi wuxuu ahaaday aladii yamliku nafsahu kii naftiisa hananayay cinda alghadabi cadhada agteeda kii naftiisa hananayay isxukumi karayey yaa kaasuu ahaaday ninka darane adagi muttafaqun calayhi xadiiska waa la isku waafaqsanya bukhariy muslim baa isku waafaqay waasuracatu suraacadu bidammi saadi wuxuu ku sugan yahay saadka godaalkiisa wa fatxi raa'i iyo ra'da korrigeeda wa asluhu asalkiisuna cinda alcarabi carabta agteeda man yasracu annaasa kaiiran waa mid dadka in badan legdaya ayaa waxaa la yidhaha assuraca yacani waxa weye wasniga fucala waxaa loo isticmaalaa ficilkaasi ciduu e, si badan uga dhaco waylun likulli humazatin lumaza alhumaza waa kasiirulhamzi kasiiru lamsi lumaza kasiiru lamsi marka wasnigaa saasaa loo isticmaalaa haddaad fucala aragto waxay u timaaddaa ficilkaasi ciduu in badan ka dhaco fuclana waxaa la yidhahdaa cidduu ficilkaasi in badan ku dhaco marka midna macno faacil bay udhacaysa midna macno mafcuul saasay u dhacaysa wa kuu naadimku yidhi in daxikat minka kaiiran fityatu fa anta duxkatun wahum duxakatu bidami faa'il kulli waliskaani licayni awalin wa fatxi saani wuxuu yidhi hadday markaa dhallinyaro in badan ay kugu qosasho fa anta duxkatun wahum hum duxakatu adigu mid in lagu qoslaa tahay macna mafcuul buu dhacaya duxkatu duxkatun wa hum duxakatu iyaguna qaar qosal badan weeye yani labadaba marka waxawey ka faaul kelima la godo yacni marka ka koowaadna la reebo yani marka ka hore oo duxka ah ka dambana markaysa marka waxa ka labaad yani marka waxaweye la kor dhigo oo duxakatu la yidhaha marka macnaha faacilnimada loo jeedo marka suraca waa kaa lagdinta badan weeye marka laysa shadiidu bisuraca ninka darane adagee xoog gelihi ma aha markaysagaa ninka legdinta badan ee dadka aad u legdaa laakiin ninka adagee xoog gelihi wuxuu yahay waa ninka ishanta markuu cadhoodo dadka qaarkood markay cadhoodaan isma xukumi karaan yacni waxa weeye wax marka dambe uu ka nadaamoonayo ka tiraanyoonayo ayuu markaa hore ku kacayaa uu cadhoodo taasi ma fiicna ya waxaa loo baahan yahay qofku markaa waxa weeye inuu yacni marka iskaantaroolo markuu cadhoodo oo uu ka fikero cawaaqibta aan wax walba ku tallaabsan aan wax walba iska odhan carabkiisa waa inuu ka adkaadaa wax walba waa inaanu ku hadlin laakiin hadduu wuxuu doono iskaga hadlo wuxuu doono sameeyo dee waxa weeye wuxuu markaa ku dhacayaa waxyaale caaqibadiisa marka uu ka shallaayo ayuu ku dhacayaa saas aawadeed waa in marka hore cadhada waa inuu iska ilaaliyaa marka dambena waxa weye inuu iskaantaroolo waa inuu ku dadaalaa wa can sulaymaana bna suradin xadiiska koob iyo kontonaad وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم سليمان بن سرد waxau yidhi waxaan ahaa jaalisan mid la fadhiya maca annabiyi sala allahu alayh wasalama nebiga la jirkiisa ayaan la fadhiyey sala allahu alayhi wasalam wa rajulaani yastabbaani waxaan la fadhiyey walxaal rajulaani laba ninna yastabbaani ay iscaayayaan oo mid waliba ka kale uu caayayo wa axaduhumaa qad ixmara wajhuhu waintafaqat awdaajuh waxay iscaayayeen walxaal axaduhumaa midkood qad ixmara uu casaaday wajhuhu wejigiisu uu casaaday waintafaqat ay afuufsantay bimacnaa ay foocday awdaajuhu xididadiisaa qoortuna ay kaceen oo sidii wax buuxoo kale ay noqdeen yacnii ninkii waa cadhoodoo markuu cadhooday cadhadii wejigiisay ka muuqatay oo dhiiggii baa wejigiisa markaa isku soo taago ka muuqday xididadiisa qoortuna waa kaceen sidii wax dhiig ka soo buuxsamoo kale awdaajku waa xididadan qoorta ku yaalla ee marka waxa weeye neefka la gowracayana la goynaayo oo waxa la goynaya ka midka fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalama wuxuu idhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam innii la aclamu kelimatan anigu waxaan ogahay kelmad baan ogahay kelmaddaasoo low qaalahaa hadduu odhan lahaa la dahaba canhu uu ka tegi lahaa xaggiisa maa yajidu ay alladii yajiduh wuxuu markaa helayo cadha ahi ay ka tegi lahaayeen low qaala hadduu odhan lahaa acuudu billaahi waxaan magan galay allah baan magan galay min ashaytaani sharka shaytaankaan ka magan galay shaydaankaasoo alrajiimi ay ilmarjuumi kii la fogeeyey ahaaday hadduu sidaa odhan lahaa dahaba canhu xaggiisa waxaa ka tegi lahaa maa yajidu wuxuu helaayo oo markaa waxa weeye cadho ah ayaa ka tegi lahayd waayo cadhada dee shaydaan baa ka adeega marka shaydaankii hadduu iska naaro cadhadii waa ka khafiifaysaa oo waa ka tegaysaa fa qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii lahu ninkii ay ku yidhaahdeen aadka u cadhooday ee wejigiisu casaaday ee xididadiisaasina ay kaceen xididadaa qoortuna ay kaceen albowlayaashaa qoorta ku yaallaana ay kaceen ina annabiya sala allahu calayhi wasalama qaal nebigu calayhi asalaatu wassalaam wuxuu yidhi tacawad billaahi min ashaytaani alrajiim tacawad magangal billaahi allah magangal min ashaytaani sharka shaydaanka ka magan gal shaydaankaasoo alrajiimi ay ilmarjuumi kii la fogeeyo naxariista ilaahay laga dheereeyey ahaaday muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bimacnaa bukhaariyo muslim baa labaduba soo wariyeen intan dambe macnaha ayaa markaa loogu sheegay hadalkii uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wax la macnaa baa loo sheegay ee lafdigii hadalkuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markan looma sheegin waa bilmacnaa ayay ku xikaayoodeen ninkii cadhadii haysay daraaddeed warkii markaa ma aqbalin wuxuu ihi maxaa ii malinaysaa inaan waalanayn ma inaan waalanadii malinaysaa buu idhi marka sidaas ay ku jawaabeen sheikhu intaa dambe waa iska markaa xadfay oo xadiiska ma dhammaystirin xadiidkan waxaa laga qaadanayaa cadhadu siday markaa dhib u leedahay baa laga qaadanayaa oo waxa weeye hadduu qofku cadhoodo shaytaanku inuu adeegsanayo ayaa markaa laga qaadanayaa saas aawadeed shaytaanka in layska naara waxay ka mid tahay waxyaalaha cadhada lagaga hortago oo lagu damiyo oo qofku markuu cadhoodo marka hore waa inuu cadhada iska ilaaliyaa xadiiska soo socdaana waa inoo sheegayaayoo laa taqdab markaa tilmaamaya yacnii laa taqdab marka la leeyahayna asbaabtii cadhada in layska ilaaliyaana waa ku jirtaa waxa cadhadu keensanaysa inaan la fulinna iyaduna waa ku jirtaa waa ka imanaysa waxaa kaloo uu samaynayaa shaytaanka inuu iska naarona waa samaynayaa ou yidhahdo acuudu billaahi min ashaytaani arrajiim bisidqin yani si dhaba ayuu ku odhanayaa niyadda ka soo baxday yani waxa weeye hadalka marka uu leeyaho afka ka leeyahay afka baarkiisa keliya waa inanu ka odhan ee waxa weeye allah inuu baryaayo waa inuu istixdaaraa oo qalbiga ku soo xaadiriyaa oo yacni waxa weeye markaa dhab ay ka tahay xaalka caynkaasa haddii waxa weeye si dhaba uu u yidhaahdo oo markaa waxa weeye ikhlaas iyo sidqi ku jiro yacni waxa weeye ilaahay sharka shaytaanka waa ka badbaadinaya waxyaalaha kale loo baahan yahy inuu la yimaado waxaa ka mid a cadhadu markay ku dhacdo waa inuu markaa aamusaa oo afkiisa kaantaroolaayo wuxuu ku hadlaya iska hubsadaa waxaa soo arooray xadiis kale ayaa soo arooray oo sheegaya inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa qadiba axadukum falyaskut hadduu midkiin cadhoodo ha aamuso ha aamuso xadiiska imaam axmed aa soo wariyey imaam axmed ayaa soo wariyey albaanina waa saxiixii marka waxyaalaha la imanaya waxaa ka mid a inuu aamuso oo afkii waxaa laga yaabaa waxyaalaha qaarkood in markaa dee ay ka soo baxaan oo uu hadhow ka murugoon lahaa sidaas aawadeed marka waa inuu isku dayaa inuu carabkiisa kaantaroolo uu aamuso waayo hadalku waxyaalaha sharka sii kordhinaya ayuu markaa ka mid yahay qofku markuu cadhaysan yahayna hadalka ka soo baxaya dee ma waxba ima dabdisna hadalka ka soo baxaya waxaa laga yaabaa waxyaala khatara inuu ku hadlaa dhici karta ta kale waa inuu la yimaadaa xasillooni waa inuu la yimaadaa saas aawadeed waxaa soo aroortay in hadduu taagan yahay uu fadhiisto hadduu fadhiyana inuu jiifsado waxaa dhacday saxaabi ayaa markaa weye intuu cadhooday buu fadhiistay markaasaa lagu yihi maxaad saa u samaysay dabeedna wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi midkiin hadduu cadhoodo hadduu taagan yaha fadhiisto hadduu fadhiyana ha jiifsado yacnii marka waxa weeye xaalku ku sugnaa xaal ka xasillooni badan markuu galo cadhadii waa ka khafiifaysaa cadhadii waa ka khafiifaysaa laakiin markuu cadhoodo hadduu sii kaco markaa isagoo fadhiyey istaago asbaabtii sharku waa sii fududaanaya shayddaankuna waa ka sii faa'idaysan karaa xaalba xaalkay xasilloonida uga dhowdahay waa inuu markaa la yimaadaa marka hadduu taagan yahay waa inuu fadhiistaa hadduu fadhiyana waa inuu jiibsadaa waxaa kaloo soo aroortay inuu qofku markaa weysaysto waayo dee waxa weeye markaa cadhadii shaydaan baa ka adeegaya oo waxa weeye kulkii shaytaanka ku sugan marka shaydaanka marka waxa sharkiisii in weysada lagu qaboojiye weeye marka inuu weysaystaa markaana waxay ka qayb qaadanaysaa inay caradii ka khafiifto ayay markaysa waxaa ka qayb qaadanaysaa asbaabaha noocaasa waa inuu la yimaadaa dulqaadkana waa inuu markaa isku dayaa oo dulqaataa caydana in hadduu qof ku caayo in adiguna la caytantaa ma fiicna iyadoo uu eedda weyn leeyahay qofku markaa bilaabaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almustabbaani maa qaala facala albaadi'i minhum alismu maa lam yactadi almadluum labada iscaayaya waxay yidhaahdeen bay leeyihiin laakiin ka bilaabay baa dembiga qaba inta aanu xadgudbin ka la dulmi oo intii in la eg inuu ku caaya hadday tahay wax lagu aargoosan karo hadday tahay dee way u bannaanayd kan kale waxaase ka fadli badan inuu dulqaato aanu caydaa uga jawaabin haddii laakiin labaduba marka waxa weyan ay iscaayaan oo mid waliba cay markaa uu bilaabo oo kan kalena uu siyaadiyo oo waxaan lagu caayin isaguna uu ku caayo waxay noqonayaan markaa ta noocaasa inay markaa dembigu ka dhexeeyay noqonayaan ya almutasaabaani shaytaanaani yatahaataraani wayatakaadabaan ayaa xadiis kale ku soo aroortay labada iscaayaya waa laba shaytaan oo yacni markaa isku been abuuranayo oo been iska sheegaya oo mid waliba ka kale been ka sheegaayo yacni camal shaytaaniyay ku jiraan ayaa laga tilmaamaya camal shaytaaniya ayay ku jiraan baa laga tilmaamaya markaynu leenahay wax lagu argoosan karana haddii markaa waxaan lagu argoosan karin ay tahay baa baxday oo haddii dee waxa weeye uu isagu caayo kan hore dee aabbihii hooyadii kan uu ka caayo ama nasabkiisa uu caayo iyo qoladu ka dhashay oo uu dad kale caydu ku saabsantoo dadkaa kale uu caayo inuu isaguna ku aargoosto inuu aabbihii hooyadii iyo qabiilkiisa caayo dee uma bannaana oo walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa yacnii nafna naf kale dembigeed xambaari mayso dadkaa kalena isaga may caayin qofka caayay waa qofkan markaa hor jooga weeye ee qabiilka guud caayay ama ruuxan waalidadii mid ay caayeen ma aha sidaas aawadeed dembigiisa waxba kama lahoo shaqa markaysaga iyagu kuma leh shaqa kuma leh innii la aclamu kelimatan markuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kelmadda waxaa looga jeeday jumla mufiida odrhiga kelima fii luqati alcarab waxaa loo isticmaalaa jumlo mufiida oo wax faa'iidaysaa loo isticmaalaa wa kilmatun biha kalaamun qad yu'am waa kan odhanaayo ibnu maalik odhanaya waana sida nusuusta sharciga ugu soo aroortay yaa kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluha rabbi irjicuun ayaa kelimad lagu tilmaamay waa macno luqawi ah sharcigana saasay u timi kalimataani khafiifataani cala lisaani haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan subxaana allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim subxaana allahi wa bixamdihi kelima weeyi yacni macnihii istilaaxiga ahaa ee kelmad loo yaqaanay naxwaha loogama jeedo waxaa looga jeedaa kelima waxaa la yidhaahdaa jumla mufiida xataa af soomaaliga saasaa loogu isticmaalaa ruux baa istaagayo wuxuu odhanayaa kelmad baan odhanaya dabeedna hadal badan buu odhanaya hadal badan ayuu odhanaya marka kelmaddana tii istilaaxigahayd loogama jeedee macnaha luqawiga ah baa loo jeedaa luqatulcarab loogu isticmaali jiray sharcigana ay ugu timi taasaa looga jeeda xadiidka laba iyo konton wa can mucaadi bni anasin radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal man kadama kaydan wa huwa qaadirun cala an yunfidahu mucaadi bnu anas waxa uu sheegay ana anabiya sala allahu alayh wasalam in nebigu qaala uu yidhi man kadama ku kastoo qariya haydan cadho qariya wuxuu qariyey cadhadaa wa huwa qaadirun walxaal huwa isagu qaadirun uu karaayo oo awoodaayo an yunfidahu inuu fuliyana uu kari karayo dacaahu allaahu ilaahay waa u yeedhaa subxaanahu ilaahay isagaa xumaan ka nasahane wa tacaala isagaa ka koreeye yacnii labadan markaa waxa weeye subxaanahu wa tacaala waa madxi baa loo keenay waana waxa waxaweye muctaridataan weeye calaa ru'uusi alkhalaa'iqi khalaa'iqdoo dhan korkoodaa looga yeedhaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaa loo yeedhaa xataa yukhayirahu ilaa uu ilaahay kala doorransiinayo isaga min alxuuri lxuurlciinta uu kala doorransiinayo maa shaa wuxuu doono yacni markaa u kala doorransiinayo oo xuuralciinah isagaa la odhanaya adigu kala dooro rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasan waxaanu idhi waa xadiis xasana weeye xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ruuxa markaa waxa weeye cadhooda ee cadhadiisi qariya ee iskantaroola weliba kari karaayeyna cadhadiisa inuu fuliyo kari karayey fadli weyn inuu ruuxaasi yeelanayo fadli weyn inuu yeelanayo ayaa laga qaadanaya marka hore waxaa fiican qofku marka cadhadiisa inuu qariyo waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas waxaa lagu sifeeyey markaa dadkii wanaagsanaa waxaa lagu sifeeyey inay cadhada qarinayaan oo qarsanayaan cadhadii mar hadday qarsadeenna waxay cadhadu keensanayso ma fulinayaan waxaa la soo naqliyaa salafkii cid ka mida xusayn ibnu caliyin bay u nisbeeyaan oo ay markaa qaar ku sheegaan ayaa waxaa la yidhi markaa addoon ama addoon uu lahaa qaarna waxay u soo naqliyaan addoon buu ahaa qaarna addoon buu ahaa bay u soo naqliyaan ayaa marka waxa weeye eh, maraq kulul ku shubtay maraq kulul ayay markaa waxawe ku shubtay ama uu ku shubay wax kale inuu ku dhuftayna waa soo naqliyaan ay kaga dhacday markaasuu isagoo cadhaysan eegay markaasuu wuxuu ugu jawaaboo yidhi ilaahay wuxuu yidhi waalkaadimiina alghayda markaasuu yidhi qad kadamtu haydii cadhadeedii waa qariyey ya markaasuu haddana wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi waalcaafiina can innaas markaasuu waa ku cafiyey wuxuu ugu jawaabay waa ku cafiyey markaasuu allah wuxuu yidhi wallahu yuxibu almuxsiniin ilaahay muxsiniinta waa jecel yahay markaasuu yidhi iska tag xor baa tahay ixsaankii weeye taasna wuxuu ku dhaqmayey yacni waxa weeye aayadahan aayaddan buu ku dhaqmayey oo ku camal falayey ya xor baa tee iska orod halkii buu ku xoriyey marka cadhada in la qarsado marka hore waa qodob muhima weeye qofkaa cadhada qarsanaya hadduu weliba yahay qof kari karaya cadhada inuu fuliyo sawaab weyn iyo ajar weyn buu ku helayaa maxaa la kala saaray inaanu cadhada inuu fuliyo kari karayn oo aanu ciddan ka aargoosan karayn iyo inuu ka aargoosan karo haddaanu ka aargoosan karayn dee waxay noqonaysaa nooc muruga'a bay iska shabbahaysaa bay yidhaahdeen oo inuu cadhadiisu waxay keensanayso furin waayo dee fadligeedu markaa ma weynaa laakiin isagoo kari karayoo qaadir ku ah inuu xukumo iskaantaroolay oo u qarsaday cadhadiisii oo liqay argoosigii uu kari karayana furin waayey taasaa fadliga weyn iyo ajarka weyni ku sugan yahay markaa nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam xaalka caynkaas ah yacnii aakhiro ilaahay wuxuu uga yeedhaa ruuxaas calaa ru'uusi alkhalaa'iq khalaa'iqdoo oo tuban ayaa korkooda looga yeedhaa looga dhawaaqaa markaasuu ilaahay wuxuu doorransiiyaa xuuralciinta ayuu kala doorransiiyaa waa fadiilo weyn weeye fadiilo weyn weeyaan wa huwa qaadirun calaa an yunfidahu waa jumla xaaliya jumladaasi waxay xaal ka tahay faacilka kadama kadama huwa oo manka u noqonaysa wuxuu cadhadaa qariyey walxaal huwa qaadirun calaa an yunfidahu macnuhu saasuu dhacaya walxaalu wasfin lisaaxibihi qaydun licaamilihi sida qaacidada marka waxay carabiyadu keensanayso xaalku wuxuu wasfi u yahay iyo sifo yacni waxa weeye saaxibulxaalka waxaanuu qayd iyo sharti u yahay caamilulxaalka wakhtiga uu qarinayo wuxuu kari karaa inuu cadhadan fuliyo wuxuuna ku sifaysan yahay yacni awoodda uu arrinkaa awoodayuu ku sifaysan yahay saas aawadeed waxay noqonaysaa sharti inay tahay fadiilada noocan ah waxa u sharti ah inuu sifadaa ku sugan yahay taasaa shardi u ah haddii kale sawaabkaa heli maayo ee duuna daalik sawaab ka hooseeya ayuu helaya xadiidka saddex iyo konton waa can abii hurayrata radia allahu canhu ana rajulan qaala lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam abuu hurayra wuxuu sheegay anna rajulan innin qaala uu ku yidhi lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam nabiga uu ku yidhi awsini ii dardaaran qaala nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa taqdab ha cadhoonin faraddada miraaran wuxuu ku celceliyey dhowr goor ou mar walba ku leeyahay sini dardaaran intaa ka badan in lagu dardaarmo ayuu rabay qaala markaasaa nebigu wuxuu ku yidhaahdaa calayhi asalaatu wasalaam laa taqdab ha cadhoonin bimacnaa mar kastoo yidhahdo i dardaaran nebiguna dardaarankii horuu ku celiyaa laa taqdab rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey arrinkan waxaa la soo naqliyaa saxaabo kala duwan nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sidan ku yidhi ilaa saddex saxaabi ugu yaraan ayaa mid waliba intuu ku yidhi i dardaaran ama yidhi camal markaa janno ii geliye ii sheeg ama camal cadhada ilaahay iga badbaadiye ii sheeg inuu mid walba ku yidhi laa taqdab ya laa taqdab ha cadhoonin saxaabada uu sidan ugu dardaarmay waxaa ka mid a abudardaa baa ka mid a oo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu yimi marka abudarda wuxuu ku yidhi dullanii calaa camalin yudkhilni ljanna itusi camal jannada i gelinaya qaala laa taqdab walaka aljanna wuxuu idhi ha cadhoonin jannaana kuu sugan yacni haddii markaa waxa weeye aad markaa sidaa fuliso xadiiskaana tabaraani ayaa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya xadiis kale waxaa soo aroortay saxaabi kale inuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuula allahi waxaad ii sheegtaa wax aanu ilaahay iigu cadhoonayn ii sheeg oo cadhada ilaahay kaga badbaadayo cadhada ilaahay ii diidaysa arrin ii diidaayo cadhada ilaahay ii sheeg dabeedna nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa taqdab ha cadhoonin ha cadhoonin bimacnaa haddaad adigu cadhoon weydo oo cadhada iska ilaaliso liajlillah uga tagto ilaahay dartii ilaahayna kuu cadhoon maayo weeye aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa yaa xumaanta iyo qaladka lagula kaco hadduu ruuxu cadhoon waayo ka dulqaado cadhadii liqo iska baabi'iyo oo isagoo kari kara ka argoosan waayo oo liajli illah arrinkaa uga tago ilaahay wuxuu ku abaalmarinayaa inaanu u cadhoon dee waana shay cadiim oo weyn weeye inaanu ilahay u cadhoon sheekh albaani xadiiskaana waa taxsiininaya wuxuu odhanaya waa xadiis xasan ah saasuu odhanaya haddaba cadhadii waxaa loo qaybiyaa miduu qofku u cadhoonaayo dheefta naftiisa iyo mid u cadhoonaayo sharciga lagu xadgudbay aawadeed u cadhoonayo cadhada axkaamulkhamsaha ku dareerayo dee marba xukun bay yeelataa mar bay cadhadu waajib tahay in la cadhoodaa mar bay waajib tahay imaam shaafici waxaa laga sheegay inuu yidhi man istuqdiba falam yaqdab fa huwa ximaar kii laga cadhaysiiye cadhoon waayaa kaasi dameer weeyi ruux fiican ma aha maxaa looga jeedaa yacni sharciga marka lagu xadgudbo tacaddi lagu sameeyo inuu ruuxu cadhoodo liajli liajlilah u cadhoodaa waa waajib xadgudubka sharciga lagu xadgudbaayo inuu ka cadhoodaa waa shay waajiba weeye laakiin waxaa lixadi nafsihi dheefta naftiisa marka inuu markuu u cadhoonaayo isaga tacaddi lagu sameeyey wax la mida ta noocaasoo kale ah inuu ka dulqaataa fiican mantaqama taqama rasuululahi sala allahu alayh wasalam linafsihi qad faida intuhikat xurumaat ullah intaqama lilaah nebigu calayhi salaatu wasalaam naftiisa daraaddeed uma aargoosannin laakiin xurumaadka ilaahay haddii lagu xadgudbo meel lagaga dhaco intaqama lilaah allah buu u argudi jiray yaa yacni sharciga lagu xadgudbay buu marka waxaa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam uu cidda ku xadgudubtay uga argudi jiray laakiin waxa naftiisa ku saabsan waa ka dulqaadan jiray isagoo rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam ayaa marka waxa weeye haddana waxa lagu sameeyo isaga markaa naftiisa iyo shakhsi ahaantiisa lagu sameeyo uu nebigu liqi jiro ka dulqaadan jira mar baa nin reer miyi u yimi markaasuu yihi maxamadow xoolahani sii maalkaagiiyo maalkii aabbaha toonna maahe dabeedna go'yi nebigu u saarnaa eh, halkan degta u saarnaa ayuu intii sidaa u qabtay ku maroojiyey oo qoortiisa ku ciijiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ya markaasaa nebiguna moosoonayey waa dhool la caddaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu ugu markaa waxaa weeye ciijiyey e, go'a waxaa la yidhi markaa laalaabkii go' wuxuu isku sawiray qoortuu isku sawiray nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa dhool la caddaynaya ya marka waxa naftiisa ku saabsan sidaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uga dulqaadan jiray sidaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uga dulqaadan jiray xadiiskan markaa laa taqdaba aynu joogno bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa ninkan inuu cadho badnaa oo dadka markuu nebigu u dardaarmayo ruux walba waxa ansabka u abuu dardaarmi jira sida adigu bacdu ahlicilmi waa tilmaameen mid labaad waa aqbali kartaa inaynay sidaa ahaynoo loo jeedo xukum caama dadka in loo sheegaayo oo wixii nebigu calayhi salaatu wasalaam ruux u sheegaa waxay ka dhigan tahay dadkao dhan inuu u sheegay yaa saasay ka dhigan tahay innamaa qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a marka xukun isagaa ku gaara maahee waxay ka dhigan tahay dadkao dhan insaan lagu yidhi oo muhimmadda markaysaga ay leedahay cadhada in layska daayaa la tilmaamayo wuxuu yidhi markii dambe waxaan u fiirsaday buu idhi cadhadii baan u fiirsaday buuhi waxaan ogaaday buu idhi cadhadu shar oo dhan inay kulansanayso cadhadu shar oo dhan inay kulansanaysaan ogaaday oo dee waxyaalo fara badan oo markaa waxa weeye shar ah waxaa loo sameeyaa cadho la cadhooday daraaddeed ayaa loo sameeyaa hadday marka waxay dil tahay hadday qoysas burburo tahay hadday dhibaatooyin kaloo dhaca tahay hadday colaada isu qaadaan markaa dadka isjeclaa tahay hadday qaraabadii ama saaxiibadii ay inay colloobaan ay tahay yani waxay ka kacdaa cadhadaasay ka timaadaa xataa wakhtiyada qaarkood kufriya gaalnimay sababtaa waxaa jiray nin la odhan jiray jabalatu bnulayham la odhan jiray wa aakhiru muluuki lkhasaasina meesha nimanka khasaasinada la yidhaahdo boqorradoodii boqorkii ugu dambeeyey weeye boqor buu ahaa niman nasaaro oo khasaasina la yidhaahdo ayuu markaa boqortooya u dhisnayd boqorkii ugu dambeeyey weeye cumar bnu khataab wakhtigiisii buu warqad cumar u soo qoray wuxuu yidhi waxaan doonayaa inaan islaamo waa boqorkii khasaasinada jabalat bnu ayham markaasuu yidhi noo kaalay waaye waa ku soo dhowaynaynaa laka maallana yacni waxa weeye wixii noo sugnaadaa kuu sugnaaday wixii marka waxaweye annaga korkayaga abaa korkaaga ah jabalatu bnu ayham isagoo markaa ciidan fara badan wataa oo qowmkiisii markaysaa wax badan la socdaan kun iyo dheeraad oo dee se isu soo qurxiyeen kaar arag maxaa xariira maxaa dahaba maxaa caynkana maxaa fardaama ayaa dabeed markaysa markaa ay yimaadeen waa la soo dhoweeyey yaa cumar bnu khataab waa soo dhoweeyey waa islaameen markii dambena waxay qabteen xagga xaramka kacbada isagoo ku dawaafaya ayaa nin markaa waxaa bani fasaara ah qabaa'isha carbeed ka mid a ah, ayaa markaa waxaa ku joogsaday dee ninkanina boqor buu ahaa yaa waa xanaaqood dee sidiisu u kaa taagaa kacbadiina waa ku dawaafayaa bahal dhir baa xa waxa weeye wejigu kaa dhufta nabar bay ku samaysay sankiis dhirbaaxadii darnayd ee u ku dhuftay ayaa nabar buu ku sameeyey wejigiis ninkii waxba kama aargoosan oo lama dagaalamin cumar bnu khataab buu u yimi wuxuu yidhi nabarkaasu i gaadhsiiyo ninkaasi igu dhufto cumar bnu khataab baa u yeedhay waa u yimi cumar bnu khataab markuu u yimi ayuu wuxuu yidhi markaa laba mid waa inaad yeeshaa isagii waa inuu ku cafiyo waa inaad markaa waxaa ka doonataay oo aad raalli gelisaa ama waa inaan markaa kaaga jaraa markaasi si saad iiga jartaa anigu markaysaa waxaan ahay boqor merig baan ahay merig kanna waa addoon markaasuu islaamkaa idin kulmiyey islaamka ayaa idin kulmiyey masaasaa waa layga goynayaa ha waa laga goynayaa wuxu yidhi hadaba ii kaadi bal addan ila fikirey habeenkii markay noqotay ayuu guuray waana ridoobey nasaaranimadiisii iyo kufrigii ayuu dib ugu laabtay berigii dambe haddana ka shallaayo is niyow berigii maad iska yeeshid dabeedna gabay buu tiriyey wuxuu yidhi tanasarat alashraafu min caari latmatin wamaa kaana fiiha low sabartu lahaa darar fayaa layta ummii lam talidnii wallaytanii rajactu ila alqawmi aladii qaalahu cumar gabay markaa labadaa bayd ka mid yihiin buu markaa ku gabiyey uu leeyahay dadkii sharafta lahaa waxay u nasaaroobeen oo kiristaan u noqdeen yaa yacni ceebta markaa dhirbaaxa leedahay daraaddeed waa lagu dhirbaaxayaa waa lagaga goynaya dhirbaaxada dhirbaaxadeedii taas daraaddeed bay u nasaaroobeen oo kiristaanu noqdeen wamaa kaana fiiha low sabartu lahaa darar kumana sugnayn haddaan u adkaysan lahaayoo ku sabri lahaa wax dhiba may yeelateen waa iska wax yar bay ahayd fa yaa layta ummii lam talidnii walaytanii rajactu ila alqawmi aladii qaalahu cumar alla hooyaday maynay dhali lahayn alla maan u noqon lahaa hadalkii cumar yidhi oo maan aqbali lahaa inaan aqbalaabaa fiicnay waa ka shallaayey markaasaa waxa weeye layidhi ninkii islaamnimadu doonaya caynkaas ha yimaada buuli isagoo weli aan iman ayuu kufrigii iyo xumaantii ku dhintay waxaynu u jeednaa yacni cadho qofku cadhooday waxay wakhtiyada qaarkood u saabtaa kufri iyo gaalnimo imka dadka qaarkood intay markaa waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa iyo malaa'igtaba caayaan ayaa hadhow waxay ku odhanayaan waan cadhaysnaa waan cadhaysnaa marka arrinka cadhada ku saabsan dee shar fara badan buu koobsanayaa marka dardaarankani waa dardaaran weyn waa wasiya cadiima dardaaran weyn weeye marka waxa weeye asbaabta cadhada waa in laga fogaadaa la yska ilaaliyaa marlabaadka cadhadu waxay keensanaysa waa inaanan la fulin waana in asbaabtaas marka cadhadu ku khafiifayso lala yimaadaa shaytaankana marka waxa sharkiisa waa in allaah laga magan galaa allah la magan galaa allah waa in la magan galaa oo sharka shaytaanka laga magan galaa waana in la ogaadaa cadhada in la iska daayaa khayr fara badan inuu ku jiro waa in la ogaadaa xadiidka afar iyo konton waa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxauu yidhi maa yazaalu albalaa'u bilmu'mini waalmu'minati fii nafsihi wa waladihi wa maalihi maa yazaalu albalaa'u ka zuuli maayo kama tegaayo nafyu nafyi ihbaatu yazaalu macna nafyi bay leedahay maaduna adaatu nafyi weeyi labadii nafyi baa kulmay nafyu nafyi isbaatun hadal nafyi galay oo la nafiyey haddii la sii nafiyo wuxuu isu rogayaa musbat wax la sugay oo macnuhu wuxuu noqonayaa sayakuunoo kale u ka dhigayi maa yazaalu lbalaa'u an yakuunu lbalaa'u ama sayakuunu lbalaa'u maa yazaalu lbalaa'u baladuu ka zuuri mayso dhibaatada iyo belada iyo masaa'ibtu kama zuulayso kama tegaysee way ku sugnaanaysaa way ahaanaysaa bilmu'mini muuminka iyo waalmu'minati muuminadda fii nafsihi iyo xagga naftiisa iyo waladihi iyo xagga ubadkiisa wa maalihi iyo xagga maalkiisaba iyo xagga xoolihiisaba balaayada iyo masaa'ibta iyo dhibaatooyinka iyo xanuunnadu way kaga sugnaanayaan way kaga dhacayaan ya xataa yalqa allaha tacaala ilaa uu allah la kulmaayo oo qofkaasi ka dhimanayo tacaala allah isagaa korreeye wuxuu marka allah la kulmayaa wamaa calayhi walxaal maa calayhi korkiisa ayna ku sugnayn khatii'atun wax dembi korkiisa ayna ku sugnayn iyada oo korkiisa wax dembiya ayna ku sugnayn waa allah la kulmo rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yihi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasan oo saxiixa xadiis xasan oo saxiixana muraadka looga jeedo horeyn usoo tilmaamno xadiisku hadduu dariiq keliya leeyahayna waxay ka dhigan tahay sida saxiixa in la yidhi xasanun aw saxiixun oo awdi baa la xadfe waa hadduu dariiq keliya leeyahay iyo sanad keliya oo waa xasan ama waa saxiix baa macnuhu dhacaya oo aw baa la qadarayaa ya xasanun aw saxiixun hadduu asaaniid kala duwan leeyahay oo sanad qura aanu lahayn markaana waxaa la odhanayaa waa xasanun biictibaari sanad saxiixun biictibaari sanadin aakhar yacnii sanad marka loo eegaayo waa xasan sanad kale marka loo eegayana waa saxiix labada waji ee marka aynu sheegnay wejiga ku saabsan markuu labada sanad leeyahay oo la tilmaamayo midna saxiix buu ku yahay midna xasan buu ku yahay wuu ka xoog badan yahay saxiix keliya kii la yidhi haddii la yidhaahdo wejiga kale lagu socdooo awda la qadarayana oo kaasi waxay noqonaysaa xasanun saxiixun xasanun wa saxiixun labada yahay noqonaysaa oo markaana wow baa la qadaraya ee catfun bikayr caatif yani alcatfu caatif la'aan saasay ka dhiganta usluub luqatulcarab ku jirana weeye cadaf la'aan markaa labadii isku cadfanaa in caatifka la xadfaa waa dhacdaa tasadaqa rajulu min dinaarihi min dirhamihi min saaci burri min saaci tamrihi wa catfun bihayri caatif yacni saas wey haddii markaa la yidhaha sanad keliyuu leeyahayna wuxuu noqonayaa saxiix keliya kii la yidhi inuu ka xoog badan yahay oo markan waxaa lagu taradudayaa war ma saxiix baa ma xasan baa waa markuu sanad keliya leeyahy xadiiskani wuxuu tilmaamayaa masaa'ibka iyo dhibaatooyinka qofka muuminka ama muuminadda ah ku dhacaya xagga naftiisa xagga ubadkiisa xagga marka waxa maalkiisa xagga cidda uu jecel yahay yani xataa aqaaribtiisa iyo markaysaga dadka uu jecel yahay masaa'ibta ku dhacaysa ila kullu dalika waxa waa murugo gelinayaan waa nooc masaa'ibe dembiyadii bay ka daadinaysaa dembi daadin bay u tahay waa kafaara lidunuub dembiyadii bay ka daadinaysaa dembi daadin ayay u tahay dunuubtaana marka waa laga daadinayaa ilaa marka dambe markuu allah la kulmaayo uu la kulmo isagoo dembi korkiisa aanu ku sugnayn oo dembiyadii lagaga dhammeeyo ya marka masaa'ibtu inay danteenna tahay oo in lagu sabro oo ay tahay ayaa laga qaadanaya waxa uu keenay sheikhu axaadiistan ama markaa inaan la cadhoon tilmaamaysa ama shaytaanka in layska naaroon macno sabiir baa ku jira ya oo cadhadii marka waxaweye laysxukumo oo marka waxaweeye la yskaantaroolo dee wuxuu ku imanayaa kaantaroolkaa iyo isxukunkaa iyo dabdiga ruuxu isdabdinayo waxay ku imanaysaa sabir yaa inuu cadhada iska ilaaliyo waxay ku imanaysaa sabir inuu dul qaato cadhada liqaa waxay ku imanaysaa sabir masaa'ibka iyo dhibaatooyinku markay ku dhacaanna yacni waxa weeye inuu ku sabro ayaa markaa waajibku uu yahay hadduu ku sabrana dembi daadin buu u noqonaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk